رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد قال المصنف رحمه الله الخاص تعريفه الخاص لغة ضد العام واصطلاحا اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد كأسماء العلام والإشارة والعدد waxaan shalay aanu ka soo baxnay alcaam walaahi alxamd oo aanu soo tilmaannay in khitaabka shaarica ah waxaa qur-aanka ku soo aroora iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam al asl waxaa ah inuu khitaabku caam yahay oo aniga adigaba laynoola jeedo dadkii iyagu joogay casra tanziilina in lala hadlay cidda gadaal ka iman doontana in lala hadlay ilaa allaahumma inuu jiro daliil isaga ka weecinaya khitaabkii ama inaga inaga weecinaya ee leh hebelna ma soo gelayo heblana ma soo gelayso waqtigaana kuma jiro taana waxaanu tilmaannay asalki inuu yahay wujuudu daliilin saarif in la helo daliil leexinaya laakiin haddii daliilka la waayo asalku meeshaasuu ku haray haddaba haddii caamku uu yahay wax si guud ahaaneed u dhacay khitaab shaarica oo la yidhi dhammaantiin idaylkiin saa u dhan tihiin iyadoo cidna aan laga reebayn bay khitaabka haddii la yidhi haddana waxaa jira wax la leeyahay khaas baa jira khaasku wuxuu kasoo horjeedaa caamku buu kasoo horjeedaa maya ah intaa loolama jeeda inta unbaa loola jeedaa cadadka labaatanka maaha maya shan ka mida weeye may gruubka dhan maahana laba nin unbaa loola jeedaa idan khaas markaan hadda idiin idhaahdo maalan aan id yiraahda maalan waxaan idinkaga baahanahay inaad baxthi qortaan ama cilmi baaris inaad samaysaan masalada sidaas oo kale ah wax ka soo qora laakiin haddaan idhaahda maalan waxaan ka reebayaa ardadii horay usoo qortay baxth almajaazi walxaqiiqa kuwa hadda waxba lagama rabo ilaa shan arday bay ahaayeen sooma waxba lagama rabo idan khitaabkii caamka ah baxiga la iska rabay yaan ka soo reebnay khaas ahaan shan baanu kasoo soo harnay shanta marka waxaa laga soo dhex soocay guruub dhan oo muhiimad loo diray haddaba khaasku marka sidaan wey inaan idhahda maalan hadalkaas ogeysiiska baxay wuxuu gaar ku yahay ogaada ma aragtay dumarku gaar ku yahay ragga ma soo galeen ogeysiiska baxay wuxuu gaar ku yahay in keliya dadka da'yarta odayaasha kuma jiraan idan khaasku de waa of soomaaliya haddaba laakiin marka la jooga fii baabi usuuli lfiqi macaani qurux badan buu sameeyaa oo qofka markuu fahmana wax badan baa u kala baxaya haddaba wuxuuna leeyahay musanifka wixii amhila ah iyo tusaalooyin way noo dambayn doonaan alkhaasu kii goonida ahaa luqatan marka xagga luqadda loo baxa ضid alcaami waa kii isagu caamka ahaa ee dadka ka wada dhexeeyay wixii kasoo horjeeda wey wasilaaxan erebixinta sharciga ahna allafdu waa dhawaqa addaallu ee muujiya calaa maxsuurin mid lagu koobay bishaksin ruux lagu koobay aw cadadin amaba tiro lagu koobay shaks hebel bay arrinkan u khuseeyaa ka asmaa'i alaclaami aclaamta magacyadeeda oo kale calam maxaa lagu magacaabaa qofka bini aadamka ah magacii la siin lahaa yani hada shay calam calaa fulan wاlishaaraةi waasmaaءi اlishaaraةi oo kale iyo tilmaamooyinka magacyadooda wاlcadadi iyo tirooyinka wixii gaarku ah fakharaja waxaa baxay buu leeyahay musanifka biqowlinaa bisababi qowlinaa oraahdeena aanu niri calaa maxsuurin mid la koobay alcaam maxaa caamku isagu ma koobnayn caamku isagu hee ma koobnayn haddaba maanta waxaan soo celcelin doonnaa marka la joogo mantiqa marka la joogo waxa waxaa loo qeybaya jinsi iyo fasal mantiqa marka la joogo ama lojiga marka la baranayo waxaa loo qeybiyaa xuduudda jins iyo fasal baa loo qeybiyaa yacni jinsiga wixii oo dhan baa soo galaya fasaln waa la kala saaray oo maala hadda haddaan idhaahdo alinsaan baan qeexaya bini aadamka haddaan idhahdo xayawaan yaa soo gelaya insaankii uu soo gelayaa arigi baa soo gelaya la'dii baa soo gelaysa daanyarii doofaar baa soo gelaya ey wax kastaa soo gelaya waa insaan yani marka xayawaan marka wixii nool halkaa marka waa jinsi noloshay ka wada dhexaysaa waxay ka wada dhexaysaa inta nool oo dhan oo ilaahay subxaana watacala badan guudkeeda u keeno laakiin markaan idhahdaa naatiq fasli baa yimid marka marka hore jinsi baan sheegay haddana fasli baa yimid oo waa maxay insaan xayawaanka aan ka hadlaya maaha xayawaan walba ah naatiq yaa hadla bini aadamka unbaa hadla haddaba marka fi baabi lxuduudi marka la joogo fi lmantiq lojiga marka la joogo waxaa loo qaybaya jins iyo fasl jinsiga waa kow wixii dhan baa soo wadagalay haddaba markii lan yidhi allafdu daal marka lana yidhi oo gadaalo ay ka timid calaa maxsuurin marka la yimid allafdu daal ila lafdiga caamka waxbuu tusiyaa jinsi buu ah lafdigu waa jinsi laakiin calaa maxsuurin marka la yidhi maxaa yimid fasli baa yimid oo waa maxay halkaa waa meesha ay ku kala beyrayaan ay ku kala leexanayaan almuncaaf oo qolaba meel ay u baxayso caamku xaggaasu ka dhacay alkhaasna halkaabu ka baxay hadaba watakhsiisu khaas yeelidda luqatan waxaa loola jeedaa did اtacmiimi in wixii la camimo oo la guud yeelo oo dadka dhan laga dhexaysiiyo wixii ka soo horjeeda wey wasilaaxan ereybixin ahaan xagga sharciga marka loo baxo wuxuu leeyahy ikhraaju waa saaris ama ikhraaju bacdi afraadi alcaami caamka qaybihiisa qayb ka mida in la saaro wey macnaha dhegta u rariciya ikhraaj dikru maaha halkaa marka la joogo culummadu eh, alfuqahaa walusuuliyiin aaraa kala duwan bay leeyihin waxaa daqiiqa in la yidhaha ikhraaj ikhraaj bacdi afraadi alcaam caamka qaybihiisa oo wax laga saaro ayaa khaas lagu magacaabaa laakiin haddaan idhahda dikru bacdi afraadi alcaam caamka qaybihiisa qayb ka mida hala sheega marka la yidhaahdo ama waa la sheegaya markaa daad dad baa ku qeexay inuu khaas yahay laakiin halkaa waa laga xoog badanya amhiladay noogu um, iman doontaa biidn bikasri saadi saadkoo la hoos dhiga mukhasis oo la yidhaahdo faacilu takhsiisi kan khaas yeelitaanka samaynaya wey wahuwa shaaric waa allah iyo rasuulkiisa wa yuطlaqu waxaana lagu iطlaaqaa cala daliili daliilkana waa lagu magacaabaa alladii kaasoo xasala uu ku yimi bihi isaga sababtiisa altakhsiisu khaas yeelitaanka haddaad maqashid fi lkutubi almukhasis haddaad maqashid laba midba waa loola jeedi karaa waxaa loola jeedi karaa allah subxaana wa tacaala ayaa takhsiiskan samey huwa aladii khasasa hadihi اlaxkaama isaga khaas yeelitaanka la yimi haddaan iraahdana almukhasis waxaa kaloo loola jeedi karaa dheh addaliil daliilka khasisan waxaan ku leeyahay maalan naska kan waa nas caame malmukhasis ee ii sheeg waa daliilka khasisay daliilkan dadkao dhan in laga doonayaa meesha ka muuqata laakiin inaad tirahdeen maya raggu ma soo galeen ee dumarka ma soo galeen gruubka ma soo gelaya da'yartu ma soo gelayso waxa khasisay baan u baahana halkaa wey marka in yar marka aan dib ugu laabto اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد كأسماء الأعلام والإشارة والعدد بولنير شخص هدي ليراد شخص لغة عربية waxaa soo gelaya aadami ha noqdo bini aadam ha noqdo yuusan noqonin intubay soo gelayaan maxaa shaksigu waa wax taagan wax alla wixii maalan faidaa hiya shaakhisatun abasaaru aladiina kafaruu way taaganta shay un shaakhas wax taagan wey lagu magacaaba maxaa yeeley humaag buu leeyahay muuqaal buu leeyahay eh, wuxuu leeyahay dhumuc buu leeyahay wuxuu leeyahay kathaaf buu leeyahay wuu muuqdaa idan haddaan shaksi iraahdo yaa soo gelaya aadamihii iyo hayri aadamii laakiin marka kan waxaan rabaa shaksigaan ula jeedaa ka asmaaءi اlaclaami calam maxaa lagu magacaaba muxamed khaalid yuusuf bakr axmed inta magacyo haddaba haddaan ihahda maalan kabadhi galaaska nin wal magac buu leeyahay eh, maalan magacyada maalan eh, haddaad joog haddaan ihahda yunus eh, waxaa lagaaga baahan yahay inaad warqadii aad keentid anu yaan la hadlay yunus baan la hadlay cid kale lama hadlin saacid haddaan ihahdo hawshaa samee yaan la hadlay isaga keliyaaan la hadla cariifi hawshaas same qof keliyaa la hadla soo ma idan qof keliya markaan la hadlo waxaa lagu calamun calaa fulan magacan cid kale la wadaagtay markaa ma laha anugu ka hadli maayo maalan laba nin oo maxamed iyo maxamed la yihahdo markaana waxaan ku kala saaraya magaca aabbaha waxaan ku kala saaraya magaca wawa waxaan ku kala saaraya eh, magaca mawtinka magaca nisbada waan sii soconaya ilaa labada ay kala baxaan lakiin haddaba ka asmaa ilcalaami haddaad maqashid waa magaca moxamed khaalid iyo wixii la midka ah haddaba wuxuu kaloo inoo raaciyey asmaa ishaara haddaan ku ihahda maala khud ishrab hada lmaa hada hada ama khud hada alkas koobka kan qaad ama uktub hadihi اlkalima ama uktub hadihi lafda haddaan ku idhahdo hada iyo haadihi iyo daaka iyo ku dhacaysaa waa ismu ishaara meel keliya yani haddaan ku ihahdo khud hada lkitaab kitaab xagga yaal ma soo qaadi karta kanubaad idan marka waxma wan khasisay soo ma khud hada aljawaal haddaan ku idhaahdo mid kale ma keeni karti kanun baad qaadaysaa idan halkaa marka waa maxay asmaa lishaaruhuna takhsiis bay takhsiis bay faa'iideynayaan macnaha iyo macno lamid cadadkii baa lamida haddaan ku idhahda maalan akrim ama acطi wazic hadihi alhadiya calى miئati rajuli wazic hadihi alhadaaya aan ula jeeda calى miئati rajul hadiyooyinka kan aan keenay boqol nin u qaybi ama haddaan ku idhahdo maalan calى ثalaaثiina طaaliban soddon arday c cadadkii waa maxsuur haddii marka hadiyadihii wax ka soo haraan anigu boqol qof baa lay faray haddii wixii aan qaybinayey ardadii soddonka ahayd hadduu nin kale kusoo ziyaado kan kalena layma dirin haddaba waxaan leeyahay cadadkan isagu waa khaas maadaama uu cadad fadfaada yahay oo mia yahay laakiin waa maxsuur waxaan ku kooba keliya mia waxaan ku kooba alaaiin waxaan ku kooba milyoon waxaan ku kooba boqol ma dhaafi karo wahaakadaa iyo alfaadda la midka yani maalan haddaan yidhaahda maalan akrim man fi اlbeyti ama wazic اlhadaaya calى man fi اlbeyti hadiyooyinka waxaad u qaybidaa calى man fi اlbeyti wixii guriga ku jira calى man fi lmasjidi baan ku yidhi masjidka waxaa ku jiri kara shan qof boqol qofood kun laba kun kaba dhig inuu xaramka oo kale yaho shan kun toban kun baa ku jiri karta man haddii la yidhi waa qof kasta oo meesha jooga waa inuu hadiyaddii helo sax laakiin haddaan ku yidhaahdo wazic hadihi sadaqaati calaa khamsiina miskiinan fi lmasjidi kontan miskiin ee masjidka ku jira si haddaan ku yidhahdo kontanka hadduu mid kusoo ziyaada ma lagaga baahan yahay maya maxaa kontan un baa la yidhi idan halkaa marka cadadka maxsuur bicadad macnahaasa marka loola jeedaa halkaasuu marka ku koobanya haddaba waxaan rabaa inaad aad iyo aad ugu kuurgashaan macnaha ah ikhraaj bacdi afraadi alcaam lama dhihin dikru bacdi afraadi alcaam halkaa waa laga wanaagsany waa inaan dhahno ikhraaj bacdi afraadi alcaam waa in markay soo wada galaan baan kala saaraya laakiin haddii maalan eh, wuxuu ay yihiin maalan dikru bacdi alfaadi taasu macnaha waa laga xoog badan yahay yani maalan amhiladan runtii aad bay marka u badantah hadda haddaan ihahda maalan akrim الطalabata ila ila zaydan ikraam oo wanaaji aطalabata ardada ardada marka waa caam sooma laakiin ilaa zaydan waa maxay zayd kuma jiro kaasuu isagu waa edab daran yahay ma mutaysa ikraam haddaba maxaan sameeyey marka ana akhrajt bacd afraad اlcaam caamku muxuu ahaa aلطalaba maxaan ka saaray waxaan ka saaray bacda afraadihi baan ka soo reebay halkaa marka difference baa jira xagga maala macnaha anugu ma dhihin dikru bacdi afraadi اlcaam waxaan ikhraaj waan wada sheega waan ka saaray waxaan ku yidhi maala akrim طalabaة اlfasli ilaa akbarahum sinan ikraam ardada fasalka dhigata ilaa kan ugu daweyn maahan hadaba kan akbaruhum sinnan waxaan sameeyey akhrajtuhu min afraadi اlcaami waan kasoo saaray soo ma halkaa way halka aan rabo inaad marka fahamtaan kaasaa takhsiis lagu magacaaba waxaa kaloo lena baray mukhasis haddaad maqashid yaa wax khasisa allah subxaana wa tacala yaa wax khasisa nebiga sal اla alيه waslm waxaa waxa wax lagu khasoo daliilkaana mukhasis baa lagu magacaaba halkaa w halka ay iska haysato wey kasoo gudub marka haddii masawirkaa guud wina dhacay waxaa takhsiis loola jeedo waxaan u baxaynaa marka intii eh, qaybsamaysay eh, iyo qaybaha kala duwan ee takhsiisku ya waa daliilu takhsiisi haddaba waxaan u baahnaa marka waxaan markaan leeyahay waa khaas markaan leeyahay ilan horeybaa waxaan u nidhi khitaab kastoo soo dhacay waa caam ilaa inaan helo wax ikhasisay ama khasisay sooma hadda waa daliilu takhsiisi wixii wax khaas yeelayay daliilkiisa nowcaani laba nooc muttasilun mid xiriira iyo wa munfasilun mid kala go-an daliilka wax lagu khasiso ama waa muttasil wixii la khasisay wuu ku dhegan yihin ama waa munfasil waa kala go-an yihiin waa fahmna sooma falmuttasilu kan ka xidhiidsan maa weeyo laa yastaqilu aanan gooni noqonin binafsihi keligii keligii ma noqon karo independent ma noqon karo wmunfasil wlmunfasiluna maa yastaqilu binafsihi wax keligii istaagi kara gooni u istaagi kara oo independently keligii istaagi kara waa fahmna sooma waxaa la rabaa in lagu baro oo lagu yidhaahdo hadii mutasil u yahayna isla jumladii baba takhsiiska ka helaysa jumladii akrim الطalabata ilaa zaydan maxaa ka way xiriiraan soo ma wmunfasil way kala go-an yihiin ma xiriirsana amtiladan ku fahmi doonaa famin almukhasis اlmutasili kii wax khasisayay ee isna xiriirsamay awalan kan ugu horeey marka wuxuu noo sheegi doonaa awalan waxaan rabaa kitaabka habkuu u dhigan yahay inaad aada ugu baraarugtaan awalan markuu ina yidhi wuxuuna dhihi doonaa alistithnaa markuu sheegay haaniyan ashard halkaasa kan labaad uu noqon doona la socda inta u dhexaysana waxaa soo geli doona dhextaallo kale inaad ku baraarugtaan mukhasiska mutasilka alistinaa wey alistinaa waa ka soo reebis waxaa exceptionka loo yaqaan haddaan ku idhahda maalan eh, waxaan idan waxaan eh, wargelinayaa dhammaan dhammaan dadka meesha isugu yimid ilaa eh, dadkii horay wax u bixiyey mooyaane kuwa hadda lagama rabo lakin kuwa kale waxaa looga baahanya donationki inay bixiyaan okay waxaan wargelinaa dhammaan ardada inay buxuuhaas assignmentiga kusoo xareeyaan muddo shan maalmooda laakiin waxaan ka reebaya ardadii hore usoo qortay yani bimacnaa waa maxay waxaan ka hadlay istiniya wey istithnaa waxbaan ka soo reebay exception wey wa huwa istithnaha lugatan min athanyi laabis buu waraddu bacdi الshay ilaa bacdihi qaar qaar kale marka saa loogu celiyo ka thany اlxabli xariga saas la isuguma xerxero yani wax marka shayga saa la isugu celcelinayo la raba in ayaa than lagu magacaaba thaniya caطfihi liyudila can sabiili الlah qoortiisu saa u laabaya kibir darteed suu dadka wadadii ilahay uga lumiyo way tay soo aroortay fi suurati اlxaj wasilaaxan ere bixinta sharciga ah ikhraaju bacdi afraadi alcaami caamkii qaybihiisa wax ka mid ah oo la saaro wey taa nuguma cusba soo ma ikhraaju bacdi afraadi alcaami nuguma cusba halkaa marka jinsi ii dheh bilaa fasligaa imanaya marka ila ikhraaj bacdi afraadi alcaami yuu la mid yahay wuxuu dhan baa soo gelaya sooma ma biilaa lagu saara ilaa aw ixdaa akhawaatiha amaba walaalaheed ama ekayaasheeda mid ka mida ah oo lagu saaro ka qowlihi tacaala sida ilaahay oraahdiisa oo kale uu yidhi jala wacalaa ina alinsaana lafii khusrin insaanku khasaaru dhex ahaada aliflaanta meesha ku jirta maxaan soo baran ina in alinsaan he maxaan soo baran inuu cumuum ahay sooma cumuum marka noocee aliflaanta maxay tahay istiqraaqiya ina alinsaana lafii khusrin yaan soo reeba marka ila aladiina aamanuu marka laga reebo kuwa muminiinta ah wacamilu saalixaati camaladaas uu la yimid watawaasow bilxaqi xaqa isku dardaarmi watawaasow bisabri sabarkan isku dardaarmi fakharaja biqowlina oraahdeena aanu niri biilaa waaxda akhawaatiha waxaa ku baxay altakhsiisu bishari wagayrihi marka wax lagu khasiso shari iyo wixii la halmaala shardigu wuu noo iman doona qaybta labaad ku degdegi mayn haddaba intaabaa la niri waxaan ku hormarnay qeybta ugu horeyso waxaa layna yidhi takhsiiska almuttasil yani bimacnaa hadda haddaan u fiirinun u fiirsano maalan ma suurtagalba sayn ku ogaan karaa mukhas ma suurtagalba hadda inaan ka bila ila aladiina aamanuu camilu saalixaati iyadoo aanan hore usoo sheegin walcasr in alinsaan lafii khusr ma samayn karaa walidaalika qaariga ama ninka dadka salaada ka bixinaya hadduu yidhi walcasri ina alinsana lafii khusr aayaddu qofku wuu rukuuci karaa lakiin ragcada baa markaan soo istaagay ila aladiina aamanu camilu saalixaati waa waqaf faaxish ah iyo ibtidaa faaxish waa qalad waa marka waa inuu gadaal u laabtay walcasri ina alinsana lafii khusr ila aladiina aamanuu uu sii wado maxaa yeelay jumladu keligeed ma istaagi karta haddaba ila aladiina aamanuu wacamilu saalixaati jumladaa ilaa ma iska iman lahayd iyadoo walcasri ina alinsana lafii khusrin aan lasoo dhihi lahayn suurtagal maaha idan maadaama keligeed aanay istaagi karin ila aladiina aamanuu ayaan waxaan nidhi waa mutasil wey maa laa yastaqilu binafsihiyo jumladii in lala sheega halkaa way marka meesha qur uu tilmaamayo ama meesha aanu tilmaamayo ayib waxaa kale iyadana ay isweydiiyaan waanu iman doonaa maru yataqadam yatahar arrin kale wey munfasilka hal su baa imanaysa ah yu'khadu bالtakhsiisi sawaء taqadama اlmukhasis aw taأhar yani maala takhsiiska ma la qaadan karaa haddii ama mukhasiska hormaro ama dib ha u dhac mise waxaan ku khasbannahay inaan ogaano masalada ina masale khilaafi ah weeye oo qaar baa waxay leeyihiin waxaa lagu khasban yahay horta in la ogaado ayuhumaa taqadam ayuhumaa taahar sida naskhigo kale ay horgelinayaan baabka laakiin waxaan leenahay taasu iyadu muhiim maaha taasu iyadu muhiim maaha gadaal waa laga sheegi karaa mushkilad male haddaba maalan haddii aan ku yirahdo maala laa tukrim zaydan zayd laa tucطi zaydan alhadiyata zayd shilin ha siin in yar kadib baa waxaan idhi acطi aلطulaab alhadaaya ardada dhan hadiyooyinka sii laakiin hore maxaan kugu soo iray shaloo kale ama saacado ka hor maxaan kuu soo sheegay zayd inaanan kub shilin la siin karin soo maha idan marka takhsiiskayga waa ii soo hormar waa ii bannaan tahay marka halkaa way isweydiiyaan fuqahadu waxay yidhahdaan ma soo hormari karaa mise waa khasab in la ogaado ayuhuma yataqadam waa hormari karaa inkastoo masaladu masale khilaafiya ay tahay haddaa waxaa lana yidhi alistithnaa istithnaa marka lana sheegay ayaa waxaa la yidhi haddana in lagu khasiso ixdaa akhawaatiha istithnuhu ilaa baa ka ah, oo hadda laynoo sheegay maxaa soo gelaya siwaa maxaa soo gelaya hayr maxaa soo gelaya xaashaa maxaa soo gelaya cadaa iyo laa yakuunu wax alla wixii isla muujiyo kulligoodna waxay kordhigi jireen saad ogtihiin marka baab naxwaha la joogo idan hadii la helo ixdaa akhawaatiha akhawaat maxaa loo yidhi ay mafiilaatiha wamaa nuriihi min ayatin ilaa hiya akbaru min ukhtiha ay min shabihatiha wa mafiilatiha calaamad kastoo timaadaba ee gadaal ka timaada waa midiiba iyadu ka weynin badan midi iyada u dhigankeed ahayd ee hore usoo dhacday markii laga hadlaya muuse qoomkiisa markii ilahi subxaana wa tacala imtixaana hadaba marka akhawaati haddii la helo hadaba halkan marka uu leeyahay fakharaja biqowlina bila waxida akhawaati atakhsiisu bishar doono iman doono haddaba istinaha waxaan u baahana istithna marka inaad horta tasawirsatid weeyo haddama raba inaan ka hadlo naxwaha maxaa istitna la dhahaa maalan xadara altulaabu ilaa hebel aanan meesha iman ilaa markaan leh fasajada almalaa'ikatu kulluhum ajmacuuna markii la tilmaamo ayaa ilaa ibliisa ilaahay gadaal ka sheegay ibliis isagu kuma jiro a ibliis kuma jiro maalan ama haddaan idhahda maalan saukrimu طulaaba kulahum ilaa zaydan ardada dhan waxbaan siinaya waan hagaajin doonaa ilaa zaydan siwaa zayd markaan isaga ka reebo oo kale iyo wixii la midka idan istinaha waa wixii ilaa ama cadaa ama xaasha ama siwa ama laa yakunu iyo wixii la midka ah ee exception to the rule ka dhigay xeerka kasoo kasoo reebay ama xukumkii markaa socday haddaba in yar waxaan dhex dabaalanaynaa shuruud اlاstinaa in istitna la adeegsado oo la yidhah waxaan waa laga soo reebay shuruud buu lehay istitnuhu yushtaratu lisixati اlاstinaa'i istinaha in wax laga soo reebay inay asaxdaay waxaa loo shardiyaa shuruud baa loo shardiyaa minha waxaa ka mida itisaaluhu inuu la xiriiro bilmustathnaa minhu kii laga soo reebay xaqiiqatan si xaqiiqo ah haddaanay xaqiiqo ahayn aw xukman am xukum ahaan maxaa loola jeedaa falmuttasilu xaqiiqatan kan xaqiiq ahaan u xiriirsan almubaashiru waa kan ku dhegan lilmustathnaa minhu kan laga soo reebay bixaydu halkaasoo laa yasilu aanu kala saaraynin baynahumaa iyaga dhexdooda faasilin waxba aanu kala saarin haddoo kale walcasr ina alinsaan lafii khusrin ila aladiina aamanuu camilu s ma kala dhex galay may lagama dhexgelin faasil ma leh waalmutasilu xukman kii xukumhaan u xiriirana waa maa wuxuu kala saaray baynahu wa bayna almustathnaa minhu isaga iyo kii laga soo reebay faasilun mid kala saara faasilkaasoo laa yumkinu aanay suurtagal ahayn dafcuhu in layska celiyo kasucaali e, sida qunfaca oo kale iyo walcutaas iyo marka la hindhisay oo kale fain fasala hadduu kala dhexgala baynahumaa dhexdooda faasilun mid kala dhexgalayo yumkinu dafcuhu suurtagal ay tahay in la celiyo ow sukuutun ama aamus uu ka soo wareego lam yasix اlاstinaau kasoo ribitaanku ma asixin mil an yaquula inuu yidhahdo kale cabiidii addoommadayda axraarun waan xoreeyey uma yaskud marka u aamuso oo amase yatakalama uu ku hadla bikalaamin hadal hadalkaasu aakhara oo kale kii uu ka hadlayay hadalaan ahayn uma yaquulu dib dambe uu ka yidhaahdo ilaa saciidan baan ka soo reebay falaa yasixu listithnaa istithnaha ma asaxayo wayuctaqu ama wayuctaqu ljamiic dhammaanna waa la xoreynaya waqiila waxaa la yasixu listinaau maca sukuuti ha ii dambeeya qeybtan dambe waxaan rabaa saddex shay inaad fahamtaan alistinaa amaba almustathnaa almustathnaa minhu iyo adaat listithna saddexdaa inaad kala fahamtaan almustathnaa waa shayga lasoo reebayo almustathnaa minhu wixi wax laga soo reebay adaat listithnaa wixii wax lagu soo reebay oo maxaan ula jeedaa mithaal mathalan hadda hadda haddaan idhaahdo akrim الطalabata ilaa zaydan aلطalaba zayd halkeen ka soo reebay ardadan ka soo saaray sooma zayd waa mustathnaa marka ardadiina waa mustathnaa minhu ilaadana waa adaat اlاstithnaa saddexdaas hor kala yihiin taas waa marka aan sheegayo waxaa laga inaan iska kaa iraahda maalan mustathnihi mustathnaa minhu marka inaa kala fahamtid wey dalabadii aan sheegay waa mustathnaa minhu ilan iyaga kala soo dhex baxay zaydka aan gadaal ka sheegana waa mustathna isagaa lasoo reebay ilaada meesha aan sheegana waa adaat listithnaa hadda walcasri ina alinsaana lafii khusrin aw istithnihi mustathnaa minhu mustathnahuna waa kee yaa ii kara mustathnaa minhu waa kee alinsaan mustathnihina waa kee ila aladiina aamanuu adaat listithnaana waa ila inta haddaan fahmna marka inta kale way noo sahlan tahay marka waxaa la yidhi marka wixa in istithna uu yimaaday waxaan u baahannahay shaygii inuu xiriiro waa inuusan kala go-in laakiin la kala dhex galo marka ma soconayso waa inuu xiriiro hadda waan soo sheegnay taas xaqiiqatan buu u xiriiraa ama buu u xiriiraa bimacnaa waa inuusan kala dhex waxba ilaa shay aadan dabcan maareyn karin yani aad maalan miaal hadda haddaan soo qaato kale qof wuxuu yidhi mithaalka saxda ah hadda addooma la xoreeyay qofku inuu ku wareero laga yaabaa inuu yidhaahdo zawjaatii ninba afar xaas buu leeyahy markaasuu zawjaatii tawaaliq haweenkaygu waa iga furan yihiin buu yiri marka wuxuu rabaa inuu yidhaahdo ilaa umma alwlaadi alkabiira tan weyno ee ciyaalka dhashay igu horreysay taawan ka soo reebay meeqa ka furan ninkaas saddex baa ka furan sooma maxaa yeelay mustanuu keena lakin hadduu ku gaabsan laha dhih zawjaati tawaaliq hadduu dhihi lahaa afarta way sooma lagu ka soo rib wuxuu yidhi zawjaati tawaaliq markaasuu noo aamusa sheeko kaleu noo galo businesskii diyaaradii xabaar markuu galo gadaal dambe wuxuu ka yidhi ilaa hebla oo ilmaha dhashay ama ilaa ti ugu dambeysay buu ma asaxaya may way ka furan yihin ka furan sooma laakiin meesha haduu soo galo ama hadalkii uu soo kala dhex galo wax aanu celin karin maalan wuxuu yidhi zawjaati tawaaliq buu markaasuu hindhiso ku waashay ama qunfac buu ku waashay ama noocan maa xaalad xun baa ku timin calooshii waa laga qabtay xamaamkuu galay markii danihiis uu soo dhamaystay buu wuxuu yidhi ma ka dhegaysanayna waa laga dhegaysanaya maxaa yeelay waxaa soo galay shayun laa yumkinu dafcuh markuu sheekha uu ku leeyahay marka faasilun yumkinu dafcuhu mid celin kara hadduu soo galo ama sukuutun lam yasix laakiin hadduu soo galo mid aan la celin karin oo hor wuxuu yidhi maa fasala baynahum baynahu bayna almustathnaa minhu faasilun laa yumkinu dafcuhu buu ku yidhi celin karo wixii waa ka wadbateen markaasoo kale shanigu marka waa ka duwan idan hunaa waxay ka tahay waxyaabaha eh, istithnaa axkaamtan hadda innaga aan aan aan leenahay aad in caadi la ysaga sheegayo waxbaa ka ratimi kara waxbaa ka ratimi kara yani maala hadda badanaa waxaa iman kara maalan ninbaa wuxuu ku yidhi haweeneydiisii waad furan tahay wuxuu rabaa marka inuu shardi daba dhigo shardigii munoo iman doona yani shardigu dabad alaaqa tacliiq maalan waad furan tahay buu yidhi guriga maanta ka baxdid buu yidhi waad furan tahay haddaad guriga maanta ka baxdid okay kaba dhig inuu yidhi iga furan tahay shardina wuu soo wadaa sheeko kalau galay gadaal dambe wuxuu ka yidhi markay saacada kasoo wareegeen oo wuxuu lagu kala tagay ama mar wuxuu yidhi haddaad guriga ka baxday soo furinkaasu ma dhicin maxaasarsinka gadaal buu ka yimi laakiin hadduu dhihi lahaa iga furanta haddaad guriga ka baxdid hadda ama waxa haddaad samaysid halka bimacnaa shaygii itisaal baa marka dhexeeya laakiin hadduu yidhahdo waad furan tahay oo odaygii qunfac ku waasho ama noocan ma isheeda intay ku dhacdo uu wareero cabaar uu suuxo markuu soo kaco kadib haddaad guriga ka baxday waan dhegaysanayna maxaa yeelay shay un laa yumkinu dafcu baa ku yimi halkaa waa fahmay sooma axkaamtaasoo kale halkaasi ka ratimi doontaa laakiin sheekha kelmad buu keenay wuxuu yidhi fain fasala baynahumaa faasilun yumkinu dafcuhu hadduu wax soo kala dhex galo laiska celin karo aw sukuutun lam yasix alistithnaa mithl cabiidi axraar buu yidhi addoomo badan buu leeyahy markaasuu yidhi kulli waa xor uma yaskut markaasuu aamusaya aw yatakalama bikalaamin aakhar hadal kale ku hadlaya uma yaqul wuxuu ila saciidan saciid kuma jiro falaa yasaxidu اlاstinaa wayuctaqu اljamiic waa tan soo niri waqiila hadalkan ra'yigan arag marka waxaa kaloo la yidhi yasixu اlاstinaau maca الsukuut qofka hadduu aamuso istitna waa suurtagal aw ilfaasil ama lasoo kala dhex galo istitnuhu waa suurtagal leesh waa goormataa dheh ida kana alkalaamu waaxidan isla hadalkii hadduu ka hadlay isla noocii ama isla tobigi hadduu ka hadlay the same theme buu ka hadlaya yani maalan waxbaan sheegay waxaan idhi eh, nin baa hadla wuxuu yidhi zawjaati tawaaliq uu iska aamus cabaar buu aamusay kadib uu gadaal ka keenay wuxuu yidhi ilaa hebla ama noocan ma isla hadalkii baa socda tawaaliq maxaa yeelay waxay waxabay sameeyeen sheekadii waxaan ku jiraa asbaabta talqi keenay kadib waxaan leeya ilaa oo hebla oo aanan xumayn baan rabaa inaan gadaal ka sheego halkaa marka waxay leeyihin ida kana alkalaam waqiila waqiila markaad aragtid musanifka markuu ku keeno qowlka ma-yi tanawi qowlka xoogaa waa laga xoog badan yahy wadalika mithaalkan arag bixadiidi ibni cabaas baa daliilu ah iyaga daliil bay markaa haystaan qoladan hadalkaa yidhi ana nabiya sal lla lay slam qaala yowma fatxi makkata maalinkii maka la furanayo sanadka sideedaad buu wuxuu albalada xaramahu allahu yowma khalaqa asamaawaati walard baledka kan aad arkaysaan oo maka ah, ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka dhigay eriya iyadu caagan meel bimacnaa ilahay xaram buu ka dhigay wuu taqdiisiiyey laa yucdadu shawku beledkan beledad xaraamka ah qadaxdiisa lama goran karo lama goyn karo ha walaa yukhtalaa khalaahu khalihiisana lama qaadan karuu nebiga sal alay wasalam yidhi idan nebiga sal alay wasalam xadiid buu marka wadaa xadiidkan waa xadiidkii ibni cabaas yani bimacnaa wuxuu rabaa inuu yidhaahdo xashiishka khala waxaa loo jeeda xashiishka meeshiisana taxshiish laguma samayn karo lama qaadan karo oo laa yuxashu xashiishu cabaas baa marka wuxuu yidhi markuu nebiga ar markuu yidhi nebiga uu yidhi ina hada albalada xaramahu allahu yowma khalaqa asamaawaati waalarda laa yucdadu shawkuhu walaa yukhtalaa khalaahu markuu yidhi hadda ogow buuxuso caam maaha yani bimacnaa yaa shawka yaa khala noocay doonta ha noqoto waa faqaala alcabaasu cabaas baa hadlo wuxuu yidhi yaa rasuula allah ila alidkhara geedka idkharka leeyahay nooga soo reeb waa geed sida baalmakuutigaan dhihi jirno oo kaleo guryaha laga dhisto kaa nooga soo reeb buu rasuul allah fa inahu liqiinihim wa buyuutihim markaasuu nabiga sal tilmaamay wuxuu ya rasuul allah yacni kaa waxaa loo adeegsadaa howlaa loo adeegsadaa guryaha lagu dhistaa danaa lagu fushtaa ee rasuul allah kaa nooga id qarka maahane istitaha goormuu yimi mutasil miyuu ahaa mutasil ma ahayn munfasil buu ahaa soo ma laakiin ma waxaan dhihi karnaa marka mutasil xukmun wey bay leeyiin yani mutasil xukman baa raba in alqowlu qowlkan dambe arjax isaga xoog badan lidalaalati hada alxadiidi calayh xadiidkan muujiyo ah qowlkan leh waxba kuma jabna haddii mustathnihii iyo mustathnaa minhugii uu soo kala dhexgalo sukuud aamus yar amaba uu soo kala dhex galo wuxuun faasil wuxuu doono ha noqdee ah, haddii siyaaqa hadalka uu yahay mid isagu itixaana ah oo aan kala go-in nafs tobic haddii laga hadlay arag nabiga sal lla lay goormu idkharki soo reebay uu yidhi idkharka waxba kuma jabna inaa guryo ka dhigastaan goormu soo reebay wuxuu soo reebay markuu cabaas ula hadlay kadib laakiin sooma nabiga markii cabaas uu hadlay nabiga sooma aamusin w amus uu dhegaysanayay ila nebigu amus salawatu rabbi wasalaamu caleyh faasil baa soo kale dhex galo hadalkii cabaas baa meeshii soo galay laakiin waxay leeyihin maadaama kalaam waaxid uu yahay nafs topic siyaaqu mid keliya uu yahay waxba kuma jabna ra'yigaana waa ra'yi isna markaa ee culimmadu ay markaa sheegeen haddaba waxay marka ay tilmaamayaan culimmadu marka waxay isweydiiyaan yani ma loo shardiyaa yani maalan qofka haddii uu niyadii anigu ma niyeysan hadduu dho masaladaas masale khilaaf weeye maxaa niyadu iyadu laa tandabit shardiga marka waa shardiga ugu horeeya shardiga labaad anlaa yakuuna almustathnaa kii lasoo reebay akhara waa inuusan ka badnayn min almustathnaa minhu aw min nisfi almustathnaa minhu kii laga soo reebay haafkiis waa inuusan ka badnayn falow qaala hadduu yidhaahdo lahu calaya casharatu daraahima hebel toban dirham buu ugu leeyahay toban dirham toban karoon toban dolar buu ugu leeyahay ilaa sitta ilaa sittatan lam yasix اlistithnaa istithnaa ma ansaxayo walazamathu اlcasharatu tobankana waa ay laasimaysaa kulluhaa dhammaanteed qaadiguu hor taagan yahay lacag baa la ysku qabtay hebel iyo hebel intama ku leedahay intama ku leedahay waxbaa la ysku qabtay markaasuu yidhi mithaal ahaan maalan hebel wuxuu igu leeyahay toban kun oo dollar ilaa lix kun oo dollar buusan igu lahayn hadduu luqada carabiga badana way dhacdaa toban kun dollar buu ilaa lix kun oo dollar dabcan toban kun oo dollar hadduu dhina ilaa afar kun ama uu dhihi ilaa saddex kun istinaha marka uu keena haddaba marka arag mustathnaa minhu casharata aalaafki sax yani mustathnaa minhu casharata waa lixda gadaal laga sheegay labadooda yaa badan mustathnii baa badan laakiin wuxuu ka badan yahay wa akar min nisfi mustathnaa minhu haday saa dhacdo lama ictibaarinayo waa laga raba tobankii idan waxay ka mid tahay waxyaabaha ay culimmadu ay tilmaamaan bacd alculamaa way qabaan waxay leeyihin mushkilad male haba ka badnaado hadduu doono waa masale meesheed iyado leh laakiin waxay leeyihiin masalada iyadaa sababta loo yiri maxay tahay horta khilaaf alfasiix carabtu saa uma yani markaan wax kasoo reebi inaan maalan toban ilaa saddex toban ilaa labo badan cadad aad u yaraa lasoo reeba laakiin wixii mustanihii inuu mustanaa minhu uu ka bato min haaf uu ka bato luqa la yaqaan maaha idan waxay leeyihin culamada hawshaas howl markaa maaha <clears throat> maadaama luqada carabiga aan iyada ku daraysan masalo dhegaysan karama masaaishan hadda aan isaga dul maraynaay bay leedahay marka fiqigii loo dhaadhaco oo wayna dhacdaa markii qadaa duyuun la maraya iyo deymaha marka la isku haysto oo kale waxaa laga qofka inuu hadallo ka soo baxsado uu haddana maxaa yale qofka stararinka uu samaynayo ama labalabaynta fara badan uu samaynayo maiyo saddex afar uu leeyahay halka qaadigu wax kala bixi karo oo qofka inuu xasdabamarinaya la fahmi karaa markii waxaa la fahmi kara waxay ka tahay waxyaabaha qaadiga wax ku saleeya ka tahay haddaba wuxuu leeyahay marka waqiila waxaa le laa yushtaratu dalik lama shardiyo fayasixu اlاstithnaau istithnihi wuu asaxayaa wain kaana almustathnaa mustathnuhuba ha noqda eh akhara midkii ka badan min الnisfi ka nuskaba ha ka badnaadee falaa yalzamuhu fi اlmithaali اlmadkuuri tusaalahan hadda lasoo sheegay hebel laguma laha mana laazimaya ilaa arbaca waa ra'yi kale wey ama in istathna اlkul hadduu kulli soo istathnoodo falaa yasixu cala lqowleyn qoladii qabay akar min nisfi mustathnaa minhu hadduu ka bato lama dhegaysanay qoladii qabay iyo qoladii iyagii lahaa waxba kuma jabna labada qowlba marka la qabto ma asaxay falow qaala hadduu yidhaahdo lahu calaya cashara ilaa cashara toban buu ugu leeyahay toban maahane maxaa sheegtay lazimat lcasharatu kulaha tobanka waa laga rabaa idan marka shuruud istinaa waxaa ka mida mustanaha uu ka yaraado mustanaa minhuga haddii ay dhacdana inuusan ka badnaanin akar min anisf inuusan istanuhu aanu dhicin dhammaan maxaa markaa baabl istina waa ka naskibuba galaba xukumkii horaad diiday yani adoo yiri hebel waxba iguma laha xukum jiray baad rafcisay idan wax in la rafciyaay waa naski buu soo gelay istina ma soo gelay wahada shardu shardiga kan فيma إida kana الاstثناء shardigan maanta dhan aanu soo celcelinayn dhagahan u furno فيma إida kana الاstثناء wuxuu khuseeyaa hadduu istithnuhu yahay min cadadin tiro waxaan maanta dhan aanu sheegaynay waa marka cadadka laga hadlayo أma in kana min صفة laakiin waxa la soo reebaya hadduu صifo yahay cadad maha ogow fayaصixu waa asaxaya hadduu صifo yahay waxba kuma jabna markaas laakiin cadad markuu yahay sida cashara cishiriin milyoon markaan ka hadlay waa sida waan dhihi karaa milyoon ilaa kada waa tirada laakiin markuu sifo yahay fa fayasix waa suurtagal uma baahna shuruuddii hadda aanu sheegaynay wain kharaja alkul aw alakar haddaad doonteen inta ugu badan soo reeb ama dhammaan soo wada reeb